بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد waxaan caawa dib u bilaabaynaa muddo kala goo dheer kadib kitaabkii fiqiga ahaa ee cumdat saalik ee ibn naqiib iskala raximah llahu tacaala waxaan filayaa inaan joognay baabu qasmi sadaqaati so halka mahay baabu zakaati lfitri miyan joogna ayib baabu zakaati alfitri oo qasm sadaqaadka ka horeeya waxaan soo marnay zakaat lmaal tanina waa zakaat lbadan oo bisha ramadaan markay dhammaato zakada laga bixiya qofka bini aadamka ee muslimka ahaa ee shuruudiisa aynu mari doono markii labada zakaba uu ka sheekeeyana wuxuu ku gebagabayn doonaa baabka sida loo qaybinayo iyo dadka la siinayo wuxuu yihi tajibu calaa kulli xurin muslimin idaa wajada maa yu-addiihi fi lfira tajibu zakaatu lfiriga waxay waajibtaa calaa kulli xurin qof kasta oo xor ah muslimin oo muslim ah idaa wajada haddii uu helo maa yu-addiihi wuxuu ku guto oo ku bixiyo fi lfitrati sakaatulfitrigii ama dagala soonkii dagada soomaalidu zakada yidhaahdaan marka dagada soonka haddii la yidhaahdo waa sakaatulfitri halkan mualifku raxima llahu tacaala wuxuu ku sheegay yay ku waajibtaa iyo goormay waajibtaa masalada koowaad yay ku waajibtaa laba wasfi iyo tilmaamood buu sheegay qofku waa inuu muslim yahay xorna yahay haddii aanu muslim ahayn oo gaal yahay gaal zakaatulfitri kuma waajibto lagamana dalbo lama weydiiyo haddaanu xor ahaynna isaga waxba kuma waajibo laakiin haddii uu muslim yahay zakatulfitrigiisa iyo dad kale ay ku waajibtaan hadda waxaa laga hadlayo qofka laga bixinaya ma aha qofka bixintu ay ku waajibaysa wey labadaasi waa labada asaasiga ah waxaa laga yaabaa inay su-aal timaado hadday tahay qofka ay ku waajibayso sadigii iyo baaliqii junub majnuunkii ka waran wuxuu leeyahay way ku waajibaysaa hadday maal leeyihiina maalkoodaa laga bixinayaa haddaynan maal lahayn oo ciday ay nafaqadoodu ku waajibta jirtana binniyaa buu uga bixinayaa addoonka haddaba iyo sadiga iyo majnuunka farqibaa u dhaxeeya addoonku waxba ma milkiyi karaaba laakiin majnuunka iyo sadigu waxbay milkiyaan oo ahliyatul wujuub bay leeyihiin oo xaq bay yeeshaan oo maalka milkiga way milkihi karaan addoonkuse isagaaba laleeyahay oo xoolo ahaan loo leeyahay dee qof laleeyahay wax ma yeesho xagga milkiyadda maalka marka laga hadlayo dee addoonku min jinsi lmaali weeye maalna maal ma yeesho laakiin majnuunka iyo sabigu min jinsi laxraari weeye iyo insaankii bay kamid yihiin waxbay yeeshaan walidaalika aynu soo marnay zakaatulmaalkana fi lmadhabi inuu ku waajibayo oo xoolahooda hadday zako gaarta laga bixinayo marka tajibu way waajibtaa calaa kulli xurin muslimin qofkay asaalatan ugu waajibto waa inuu muslim yahay marka labaadna waa inuu xor yahay taasi waa qofka ay ku waajibayso goor bay ku waajibaysaa idaa wajada hadduu helo maa yu-addiihi waxa uu ku bixiyo fi lfitrati zakaatulfitri waxuu ku bixiyaa hadduu helo kaasoo faadilan ka badan can quutihi waxa uu cuni lahaa wa quuti man talzamuhu dadkay ku waajibta ay cuni lahaayeen nafaqatuhu inuu biilo iyo wa kiswatuhu marabaxooda ka badan laylata alciidi wa yowmihi habeenka iyo maalinta ciida halkan wuxuu rabaa inuu ku yihaahdo mualifku raxima tacaala way kala duwan tahay miqdaarka ay sakaatulfitrigu qofka ugu waajibto iyo qadarka ay sakaatulmaalku ugu waajibto sakaatulmaalku waa inuu darajada hinaha galo laakiin sakaatulfitrigu labadaa habeenka iyo maalintaa farxadda ah wax isaga iyo intii xaqa waajibka ah ku lahayd baahidooda asaasiga ah ka badan inuu haysto wey baahidooda asaasiga ee gurigii lagama hadlayo gaadiid reerku u shaqeeyay ku socdaanna lama xisaabayo waxaa intaa ka badan eed haysato ee kana soo hara habeenkaa iyo maalinta aradbixii iyo cuntadii baad bixinaysaa intii u gaadhaba wacan daynina ka badan dayn lagu leeyahay haddii dayn lagugu leeyahayna xaqa bini aadamkaa mudnaanta koobaad leh oo inta badani xaq aadama bacda kalimati tawxiidi haddii xaq aadami iyo xaq bini allah istacaarudaan badanaa xaqa aadamiga la hormariyaayo xagxagashadiisaa badan xaqa rabbina waa la yardibdigaayo raxmadiisi iyo cafigiisi iyo samaaxiisaa badan walidaalika dhaheen haddii qofka waxa lagu ikraaro maa kaana fii xaq illaahi saqaa lagu qabsan maayo laakiin xaq bini aadam iyo xoola haddaad burburisata isu badbaadiso de waa lagaa rabaa dandhawoodi khamri aada cabtay baa laguu dhaafi iyo ziro bakeeri aada jebisayna waa laguu qabsan bini aadamka bakeerigiisaa kala qaalisan dembigaa weyn ee la galay ilaahayna cuquubadaada waxba ogama baahna uu ka maarma haddaad cudur yeelatay aadamana cudurdaarkaaga muhim uma ahee isaga intiisa unbuu ku xagxagan saas darteed haddii la yidhi zakaatulfitri baa ku waajibay wixiina dayn iyo zakaatulfitrigii uma qaybsamo dayntaa horumarinta iyo mudnaanta leh waa guri uu dego de lagu dhihi maayo guriga halka intaad ka xaraashta zakaatulfitri si aad u bixiso caruurtii banaanka iyo dhaxanta iyo qoraxda soo dhoob lagu dhihi maayo iyo wacabdin adoon yaxtaajuhu uu khidmad ugu baahan yahay adoonkii waxaa lamida gaarigii iyo gaadiidkaad adeega iyo ku danaysay ugu baahan tahay falow fadala hadduu haro bacda maa yu-addiihi wuxuu gudan lahaa qayb kamida ladimahu ikraajuhu inuu bixiyaa waajib ku ah haddii waxaa kuu soo haray unan zakaatulfitrigaagii ku fillayn laakiin wax kamiduu noqon karaa intaad haysaa kugu waajibi inaad bixiso qaacidaduna waxay ahayd almaysuuru laa yasqutu bilmacsuuri sharcigu hadduu wax ku faro waxna aada awooddo waxna aadan awoodin kaa wada dhici maaya hadduu qaybsami karo ee wixii aad awoodana waad samayn waxaadan awoodinna waa laga cafin waxaa lagaa rabay amdinaahda laba kili iyo bar kili iyo bar baad heshay taasaad bixin intaasaa waajibkaagiia kiilada kale ma haysid way kaa dhicin nabigan ala xadiidkii abi hurayra waa kii yihi idaa amartukum bimrin faatuu minhu ma staactum haddaan wax idinku waajibiyoon idin faro intaad awoodaan ka sameeya intaadan awoodinna laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha waman lazimatu qofkay ku waajibto fitratuhu zakaatulfitrigiisa ninkii isaga ay ku waajibtay sakaatulfitrigiisu lazimatu waxaa kaloo ku waajibaysa fitratu kulli man talzamhu qof kasta oy ku waajibtay nafaqatuhu nafaqadiisa haddii sakaatulfitrigaagii aad heli karto uu kugu waajibo keligaa noqon maysid cid kastoy nafaqada iyo biilkoodu waajib kugu ahayd sakaatulfitrigooduna waa waajib hadba intaad awoodo oo min zawjatin xaasa wa qariibin xigta ah iyo wamamlukin adoona in kaanuu muslimiina waa hadday muslimiin yihiin wa wajada uu helo maa yu-addii canhum wuxuu kaga bixiyo laba shardi un baa lagaa rabaa mar hadday sakaatulfitrigaagii kugu waajibto dadkii nafaqada biilka waajibkuugu lahaana waa waajib dadkii tafadulan iyo dheeraad iyo wanaag aada uga bixin jirtay biilkana iyadana waa tafadulan iyo wanaag unbaa lagaga rabaa waajib maaha laakiin waa haddii aada hayso iyagana muslimiin yihiin addoonkaagu hadduu gaal yahay ama islaamtaad qabtaay ay gaal tahay min waa la guursan karaa baa la yihi laga bixin maayo islaanta zakaatulfitri ka bixin maysid adoonkana zakaatulfitri ka bixin maysid shardi waa inay muslim yihiin oo nabigaa wuxuu yihi qof kastay ku waajibtaa calaa kulli xurin aw cabdin dakarin aw unsaa sagiirin aw kabiirin min almuslimiin qofka zakaatulfitri laga bixinayo waa inuu muslim yahay saas darteed halkaa waxaa kala duwanaan kara in nafaqadiina waajib kugu noqoto zakaatulfitrina aan lagugu yeelanin waa qofkii haddii uusan muslim ahayn nafaqada waajibkaa kugu lahaa shardiga labaad waa wajada uu helo weeye maa yu-addii canhum wuxuu kaga bixiyo haddaaba waxaad kaga bixisaba hayninoo taaba uun aad la rabatay taada uun haddii aad rabatay way kugu waajibi laakiin bilcajzi bay kaaga dhici waad ka cajistay haddaad awoodana waad bixin haddaadan awoodinna sidii naftaadi guya laguma laha intaa mas'alaa laga soo reegi qofay nafaqadiisu waajib kugu tahay muslimna ah fitradiisuna ayna waajib kugu ahayn baa jira laakiin qaacidada guud qabso qof kasta oo muslima ah, oy nafaqadiisu waajib kugu tahay fitradiisuna waa waajib haddaad awoodo ilaa hal qof ma ahan isagoo muslima oo aada awoodo oo nafaqa kugu leh duunan fitra kugu lahayn e, laakin laa talzamhu hase ahaatee ku waajibi mayso fitratu zawjati labi aabbaha xaaskiisa fitradeeda waajibkuguma aha almucsiri ee aabbahaasn waxba haysanin iyo wamustawladatihi addoontiisa u ilmadashay dhashay wain lazimatu qofka haba ku waajibto nafaqatuhumaa xaaskaa iyo mustawladada nafaqadooda waajib baa kugu noqotee fitradooda waajib maaha masalada masalay farc ka tahay masaladay farca ka tahayna abwaabu nikaax weeye maqaamkeedu waxaa la yihi waalidka hadduunan waxhaysanin adna aada awoodo nafaqo waajibuu kugu leeyahay nafaqo waajiba buu kugu leeyahay nusuusta kitaabka iyo sunnaduna mas'aladaa waa tilmaantay nafaqadii waxaa daba socda waalidka xaajadiisu ma nafaqo keliya maya caafimaad buu u baahday dawayntiisu waa kulu waajib icfaaf buu u baahday duqi guurna waa rabaa waxna ma hayo adna waad heli kartaa waa waajib inaad u guuriso ayib hadday waajib noqoto inaan u guuriyo reerka inaan u biishana waa waajib maadusa isaga waxba haysanin guurintiisii iyo biilistiisiiba waajib bay kugu tahay halkaa waxaa ka dhalatay aabbaha aan waxba haysanin wixii ku waajibay baa adna kugu waajibay oo ah nafaqada reerkiisii iyo nafaqada addoontiisii umuwaladi iyo mustawladada la yidhahdaa markaynu halkaas soo dhignay waxaa la yidhi aabihii nafaqadiisii waa kugu waajib fitradiisiina waa kugu waajib xaaskiisii ama addoontii u ilma dhashayna nafaqadoodu waa kugu waajib laakiin fitradoodu waajib kugu ma aha sabab maxaa farqiga u dhaxeeya inaan nafaqeeyo ay waajib ugu tahay muxuuse yahay aan iigu waajibin fitrada waxay yidhaahdeen nafaqada hadday weyda naagtu way fasaqan kartaa duqii meel banaan buu ku soo dhici fitrada hadday weydana xaqulfasxi ma kuma waajibinba weydaalika duqii meellaan kuma soo dhacay tan waxay u waajibtay inuu sanduuqii meel la-aan kusoo dhicin tanna waxay u waajibi weydeen naagta xaqul faski u yeelan mayso haddayba weydo saqata canhaa uu ka dhacaya waajibka kuma aha mar hadduunan iyada waxba haysanin odaygeediina waxba haysanin waajibba kuma aha xaqul faski iyo kaylo iyo rabsho iyo qalalaaso reerka gelisana saa darteed xaquma laha tambiil kasow aha hadda weydo xaqul faski bay leedahay xaqulfaski hadday yeelatana de waxaa burburaya waajibkii raasuqa u guurisaha hadduu waajibu guurin ahaa uhayntiisana waa waajib farqigaasay fuqahadeenna shaaficiyadu raxmat ullaahi calayhim sheegeen waman lazimahu qofbay ku waajibto firatun zakaatulfiri baa ku waajibay wawajada bacdahaa qayb buu helay akaatulfitri baa kugu waajibtay taadii tii reerkaagii tii ilmahaagii tii aabbaha mana wadahaysid seed u kala horraysiin dadkan sakaatulfitriga qofkeed ka bilaabi badaa binafsihi isagaa isaga bilaabaya waa ko aw b uma zawjatihi kadib xaalka ku xijisiin uma bnihi sagiiri ilmihiisa yaryarkuu ku xijisiin uma abiihi aabbihii baa ku xigi uma ummihi hooyadii baa duqa ka dambaysa uma bnihi lkabiiri wiilkiisa weyn buu ku xijisiin hadday lisabab ugu waajibto wiilka weyn waa mid qaangaara waa dhici kartaa duruufihiisa caafimaadka iyo duruufo caqligiisa la xiriira inay nafaqadiisa kugu waajibtaa dhici kartaa waa baab nafaqaat kitaabu nikax baan ugu tegi doonaa insha allahu tacaala nabiga calayh salaatu wasalaam waxaa laga hayaa nin faqiir ahaay oo xoolo loo keenay wuxuu hi ibda binafsika naftaada ka bilow uma biman tacuul kadibna dadkaa nafaqaysaa kaa dambeeya xadiidkaa horta naftaada ka bilow buu nabigu marna nin baa rasuulka ilaahay o haddii aan hal shilin haysto yaan kaga bilaabaa adi isaga bilow baa layidi nafaqada wuxuu yidhi mid labaa haddaan helana maxaa layidhi islaamta iska sii mid saddexaad haddaan helana waxaa la yidhi ilmaha sii mid afraad haddaan helana uma laqra falaqra say dadku ugu kala yihiin sii baa la yidhi intaasaa waxaa laga gartay bay dhaheen fitradu wujuubkeedu tabacun liwujuubi nafaqati wa nafaqada wujuubkiiyo tartiibkii nafaqada bay fitraduna tabac u tahay ay raacsan tahay si nafaqada wujuubka loo kala lahaa baa loo kala yeelanayaa fitrada bixinteedana walow tasawaja hadduu guursado mucsirun nimaan waxba haysanin baa bimucsirati naag xoola leh uu guursaday aw biamatin ama adoon buu guursaday ninaan waxba haysanin waa islaam waxoogay jeeblaa ama waxoogay dhaqaalo cayrsanaysa bu islaamkii uu guursaday ama adoon nin kale leeyahay baad guursatay oo kuu banaanaatay lazimat waxaa waajib ku ah sayida alamati addoonta ninkii iska lahaa firatun zakaatu lfitri liamatihi addoontiisa addoontiisa zakaatulfirigeedii isagaa lagu leeyahay nafaqada ninkeenay ku leedahay zakaatulfirigana sayidkeedaa lagu leeyahay maxaa yeelay addoontu addoonta ninba ha qabee haddana ninkii lahaa adeegsigeedii iyo belu dirsadkeeda xaq buu leeyahy haddii cid kaloo bixisan la waayey isagoo intifaacsanaya dhinac ka intifaacsanayay bay kusoo noqon walaa talzamu lxurata naagtii xorta ahayd kuma waajibayso fitratu nafsihaa ninkii waa faqiire iyadu inay iska bixiso zakaatulfitri waajibkuma aha waayo zakaatulfitrigeeda ninkaa lagu lahaa ninkii lagu lahaana wuu ka cajizay isagii way ka dhacday walaysa calayhaa shay maxaa yeelay nafaqadeedaba iyada waajib kuma ahayne ninkaa lagu lahaa xoolaba ha yeelate wakadalika fitratuhaa ninkeeda unbaa lagu leeyahay iyadu xoolaba ha yeelate aniga de islaamkan xoolaha halaan guursanoo hoostaan ka biilani ma ahane haddaan heshiis tihiin waa wanaage waad guursan kartaa laakiin sharcigu subaxa dambe dambiishay ku daba qaadan kartaa war xoolaha iga ka baxeen halka biilkiisa kale hadii lagu dhaho waa lagugu leeyahay masaladaa dadka yurub jooga ama westerlanka u qaxay waxay ku noqotay arrin aada u dhib badan waxoogayga cayn dheer la siiyo wadanka bixiyey reerka biilkiisay ugu talagaleen waxayna u qiimaysan tahay nus nus ninkana nus buu leeyahay haweentana nus bay leedahay haweenku waxay sameeyeen waxay tiri horta nuskayga idib anaa iska leh kadib reerka nafaqadiisa adaa lagaa rabaayo isagiina kuma filla intii reerka nafaqadiisa wax kalana ma hayo tob iyo qac iyo qayn iyo dagaal maalin kasta bay ku jiraan reero badan baa u burburay gabadhu inteedii reerkooda inay ufiirsata ninka nabiilka bixiya dataa raggii qaar waxay ku qaliftay marka inuu caynta joojiyo shaqo taga si xoolaha isaga usoo wada galaan iyadiina reerkoodii waxay u dirtay rataayo caynan la joojin maayay tiri bahal sabareed yidhahda halkaa ka dhashay deedna kiisinka lahaa sabareedka yaa dhalay u lahaa reerkoodii wax loo diray laheli maayo ninka shaqadiisa keliya hadday noqoto xoolihii dhinac bay mareen cayda haddii la daayana ninkii waxa soo galay reerka kuma filla iyadana inteed inay gaar u qaadatay rabtaa qof dagaal shaqayn maysid iyo haddaad shaqayso aniga biilkaygu aniga kuwa ustegi maayo iyo inoo kala mag inoo kala mag oo laba meelood aan kala degno ama run aan u kala degno ama dawladda aan ku sirno masaladaasi naagtu hadday xoola leedahay wixii nafaqiya biilay bixisa waa min baabi alfadli waalixsaani walidaalika haweenka xoolaha le waxaan u tegi doonaa zakada maalkeeda ninkeeday siin kartaa iyo ilmeheeda way siin kartaa waayo nafaqadoodu waajibkumaha wa sababu wujuudi zakaatulfitri muxuu ku waajibaa wa sababu wujuubi sababta waajibitaankiisu idraaku guruubi shamsi qoraxda dhicitaankeeda in la gaaro weeye laylata alfitri habeenka afurka habeenka ciidulfitrigaa in qoraxdu kuu dhacdo weeye halka waxaa ka garatay haddaan nidhaano sababka ama cillada wujuubku waa inaad nolol ku soo gaartay dhicitaanka adoo noolu kuu dhaco manaa qayb habeenkiia iyo qayb maalintii abaad ah kulmisay juz min ramadaan iyo juz min aleyli baad kulmisay haddii labadaa mid la waaya laguma laha wey daliilka ay ka qaateen zakaatulfitriga maadaama zakaatulfitri lagu magacaabay min ramadaana asxaabigu wuxuu yihi farada rasuulu llahi zakaata alfitri min ramadaana wuxuu jamciye bay dhaheen zakatu fitrina waa lagu magacaabay afurka rasmigaana habeenka ciiduu bilowdaay oo soon la gebagabeeyey ramadaanna waa laga bixinayaayoo qofka waa qof afuray macnaheedu qof soo maraayoo xukun soon soo gaaray wey oo qof axkaamu siyaam soo gaaray fitrina galay wayay yidhaahdeen maxaa ka dhashay falow wulida lahu waladun falow wulida lahu haddii loo dhalay qofkii ninkii waladun ilmaa loo dhalay aw tazawaja ama wuxuu guursaday aw ishtaraa wuxuu soo gatay qabla alguruubi intayna qoraxdu dhicin gabadh buu mehersaday haween buu mehersaday intayna qoraxdu dhicin oo cismadiisa soo gashay ama wuxuu soo gatay addoon intayna qoraxdu dhicin ama ilmaa u dhashay intayna qoraxdu dhicin wamaata waana dhintay qabaca caqiba alguruubi qoraxdu markay dhacday kadibna ilmihiibaa kaa dhintay ama haweentiibaa dhimatay ama addoonkiibaa dhintay laazimatu waxaa ku waajibaysa fitratuhum zakatu fitrigood qoraxda ka hor bay joogeen xaqayna aday kugu lahaayeen ilmaha nafaqadiisii iyo addoonka iyo xaaska nafaqadoodii baa lagu yeeshay xaqii qabla alfitri afurkiina way gaadheen oo qoraxda way u dhacday qaama sababu wujuubi waa la hayaa yay ku waajibtay adiga waaguba uma beriyin intoodii midna sakatulfitrigooda baad bixin wawujiduu haddii la hela ilmaa dhashay ama meherkii baa dhacay ama addoonkii baad soo iibsatay bacda alguruubi qoraxdu markay dhacday kadib lam tajib fitratuhum salaada fitrigooda ku waajibi maayo wixii qoraxda dhicitaankeeda ka hor dhintay laguma laha wixii qorax dhicitaanka kadib dhashayna laguma laha wixii qoraxda ka hor ku xaq kugu lahaa dhicitaankeedana soo gaaray baa fitradiisu waajib kugu noqotaa daabidkaas ku siiya uma alwaajibu qadarka waajibkaa saacun waa suus calaa kulli shaksin qof kastaba qof kasta suus baa waajib ku ah xilligii fuqahadan ay joogeen bay qiyaaseen marka ila makaayiishii iyo mawaasiintii way isbedeleen suuskii la isticmaali jiray xilligaa rodol bay isu bedeshay inagana rodolka waaba soo dhawaaday iyadoo rodol wax lagu misticmaysaamo oo rodol la isticmaalo waa soo dhawaaday laakiin rodolkeenuna miisaan buu ahaa fodolkeeduna dhiisitaab waa wa la waa lagu bisuhaa wahuwa khamsatu arqaanin shan fodol iyo waulusu fodol saddex loo dhigay meeshii bagdaadiyatun oo bagdaad bahalihii laga isticmaali jiray ah wey markii fodolkii bagdaad la eego shan iyo ulus bay udhigataa wa bilmasriyi kan masar laga isticmaali jirayna arbacatun wa nisfun afar iyo bad warubcu rubuc iyo wasubcu uqiyati wey wuxuu yidhi afar iyo badh iyo rubuc iyo nus subcu qiyo wey isku soo ururiyo laba kiliya badh taqriiban wey intaasaa lagaa rabaa qadarka lagaa rabo isku soo ururiyo qiyaaskii isku celceli laba kiliya badh wey oo min alaqwaati cuntooyinka la cuna ah allatii kaasoo tajibu fiiha zakaatu zakadu ay ku waajibto oo min haalibi quuti baladi baladkaad joogta inta badan waxaa laga cunaa marka dhowr mas'alay laaxidayaan wixii waa inuu cuquud iyo cunto noqdo waayo wixii la bixin jiray cunto iyo quud bay ahaayeen qolada caanaha fadhiga intii la adkeeyaa sida soorta loo cunaa wixii kalena shaciir iyo qabadi iyay ahaayeen iyo timir iyo zabiib cunto rasmioo la cunay wada ahaan jirinoo uman baa ku noolaa saa darteed horta waa cuntayn u noqdaa cuntadu waa ajnaasta ay zakadu ku waajibta waa inay tahay waxaan soo marnay laba wasfi marka laga helo bay waxyaabaha timaarta iyo cuntooyinka zakadu ku waajibtaa kow wax cunto raashin ahaan loo cuno waa inuu yahay laba waa inuu kayd galaa oo wax dhigmaya uu yahay halkan wuxuu ku yidhi haddaba waxaad dhigmaynin oo qara iyo moos iyo babay iyo liin iyo tufaax iyo waxaasoo dhan zakaatulfitri laguma bixin kara way war waa inuu cunto kayd geli karta yahay min haalibi quuti lbaladi cuntada meesha ugu badan ee laga cunaa cuntada halkaa wuxuu tilmaamayaa waxaa dhici karta meesha inay waxyaabo kala duwan laga cuno cuntooyin kala duwan in la cunaa dhici karta laba suuray yeelan kartaa marka inay hal cunto u badan tahay iyo cuntooyin siman inay jiraan oo waxba kala badnayn hadday cuntooyin siman jiraanna de mid walba wasfigii iyo tilmaantii haalibu quuti baladi inuu kamid yahay waa ku ruboobi oo midunbaa bixin hadduu mid ugu badan yahayna kaa loo badan yahay baad bixin sababtoo waxaad siinaysa waa masaakiin masaakiintuna asal ahaan cuntooyin gaar ah oo nooc la xulay ama cunaan qofkuna cuntada uu yaqaanee cuno baa ugu fiican sideedabana markaa suuqa waxa ugu badanee macno ka lehna waa jamhuuru naasi waxay cunaan waxa laga ganacsada ugu badanna waa waxa dadka badankii u baahan yihiin in yar waxay u baahan tahay in yar baa ka ganacsan wixii ummadda badankeed u baahan yahayna ganacsatada badankeed baa gasha waa hadda inta dalabkiiyo baahidu tahay baa waxa suuqiisi iyo saylada uu ka socdaa walidaalika qaalibu quuti lbaladi haddii dadka ay kala duwan yihiinna uqaadema damba waxay yidhaahdeen qolo walba qaalibu quutihim bay bixinayaan oo haddii aynu soomaali nahay qaalibu quutin baan leenahay hadda waaa beriiska iyo burka ugu badan soomaali waxay cunto so uguma badna labadaa mid ku bixin wayujzi aqiu caanihii fadhiyeyda way gudayaanu nabiga xilligiisii la bixin jiray si imaam bukhaari iyo muslimba min xadiidi abi saciidin alkhudri ay ka wariyeen radi allahu canhu arda walaban caanaa la bixin liman quutuhum daalika dadkay cuntadooda iyaa tahay xoolo dhaqata iyo geellay waxaa jira iyagu beerna ma yaqaanaan badarna maba arkaaba caanaha geela cunto way ku nool yihiin weelashaa laga buuxsadaa xigtaa la maaraa geela maalin iyo habeenba de dad badan baaba ku nool ma caano keliya kuwaa maxay bixinayaan haalibu quutihim caanaha ah caanahay bixinayaan bidaliil aqadkii fadhiyey waa un caano la fadhiisiiyey haddii la ogolaaday kuwana waa la ogolaanaya fain akraja hadduu bixiyo min aclىa quuti baladihi cuntada wadankiisa kan ugu qaalisan ee u sameeya ajzaahu waa ka gudayaan aw duunahu ama haalibulquudkii wax ka hooseeyo mid liituu bixiyey wuxuu yihi anigu maharag waan soo gadayaa innaga maharagada aada looma cuno sooma cunto aan aada loo cunin gelay baan usoo gadayaa buu yihi mana cuno meesha aada looma cuntadii haalibkaa way ka hooseysaa falaa lama ogola walaa tayamamuu khabiisa soo marka waayo waajibkaagu haalibulquud buu ahaa waajibkii ka badan waad bixin kartaa laakiin ka yar laguma ogola ka yar ma gudeeyo booskiisii fayajuuzu waxaa banaan alikhraaju in la bixiyo fii jamiici ramadaan bisha ramadaan dhammaanteed waa la bixin karaa walafdal waxaa u fadli badan yowma alciidi maalinta ciidda qabla salaati salaada ka hor walaa yajuuzu ma banaana takiiruhaa in la dib dhigo can ywmi ciidi maalinka ywmi fitri maalinkaas afurka ciidda faina khala canhu hadduu ka dib dhigo asiiba waa dambaabayaa walazimahu qadaau inuu gudoo bixiyana waa kuwaajib waktiga bixinta iyo axkaamta mutaratibada ee ka dhalata masaa'ilkeedii buu ka bilaabay masalada koobaad goormaa la bixin karaa wuxuu leeya bishu hadday soo gasho sakaatulfitriga waa la bixin karaa sakaatulfitriga qablahaa in la bixin karaa maxaa u daliila fuqahadeenu qaacide ay qabaan baa jirta qaacidadaana fi ljumlati daliil bay leedahay qaacidadii bay tacmiimiyeen iyaga agtooda qismu qasmu sadaqaadna waa lagu tegi doonaaye haddana haalibu lquudka la bixinaya alatii tajibu fiiha zakaatu bay ku dhaheen zakaatu lmaali iyo zakaatu lfitrigu horta waa min jinsin waaxidin oo isku mid weeye axkaamtooda axkaamta wixii aan daliil lahayn kala farqinaya way wadaagaan cinda fuqahayna halkaasay marka ka inilaaqayaan oo ka duulayaan waxay haddaba jinsu zakaati waxaan haynaa sabab wujuub baa jira laba sabab wujuubku inuu noqdana waa dhici kartaa zakaatulmaal labay ku waajibtaa inaad nisaabkii zaka gaadhay leedahay iyo xawlkii sanadku inuu soo wareego labadaa marka la helo midna waxaa ku xiran waktiga wujuubka bixinta midna waa sababkii keenay inay waajibto waa labadaas sharcigu wuxuu ogolaaday midkood haddii la helo in la hormarin karo oo zakaatulmaalka hadday nisaabkii gaaraan qabla alxawli waad sii bixin kartaa lidaalika cabbaas nabigu waxay dhaheen laba shan uu kasii qaaday zakadii maadaama nisaab uu milkinayay masaa'il tafriic oo ka farcama qasmu sadaqaad baan ugu tegi doonaa oo haddaad sii bixiso xoolihii istimaan miskiinkii ma ka daba tegi kartaa soo celi ma dhahanaysaa seyrkeeda u tegi doonaa oo ka dhalanaya laakiin waxay dhaheen nabiga daliilkaasaan ka haynaa zakaatulmaalka mar haddii nisaab la gaaro xawlkii wareegee tawqiidka xadidayay inayna shardi ahayn walidaalika idaa wujida axadu sababayni jaaza taqdiimu zakaatulfitrigiina waa labo sown iyo fitri bay ahayd haddii kii hore sawnkii la helo sababkii horaa la helay fajaaza taqdiimu ka zakaati lmaali saas darteed bay qaacide caam waxay kugu yidhahdeen wixii sabab ama laba leh ama sabab iyo shardi leh haddii sababkiisii hore la helo waa la samayn karaa kii dambe yuuna damaystirminbe halkaasay la mareen fuqahadeena raxmat ullaahi calayhi waxay intaa ku akideen wax nas oo mancinaya oo diidaya haddii arintaa la hela in la bixiyo naahiya wax nahyi sariixa ma jira ko laba qabla alfitri in la bixin karo maadaama soom lagu jirana aahaaru saxaabaan haynaayo qabla alfitri biyawmayni aw alaaثatin ibnu cumar iyo waa bixin jireen waxay u bixin jireen lilxaajati oo in loo diyaariyo maalinka ciidda haddaba hadda in fitrigii lala sugo inayna shari ahayn juskii laba waa haynaa oo laga horumarin karo horumarintaa maxaa dameeyey sababkii soonkaa qaayma sababkuna qabla daalika waa la hayaa nahyina lama hayo intayadaa wax laga tugtugroomba maba jira iyagu yidhahdeen halkaasay mareen calaa kulli xaal culimmadiisana waa jirtaa laakiin tan madhabku ma hore waxaan ku idhi san masaladu nas lahayn wejka madhabka inaan sheegaan igu ogtahay wlafdalu yowma alciidi qabla asalaati maalinta ciidda ah oo qabla salaad ah baa fiican waxay nabigu alay slam wuxuu faray amara bizakaati اlfitri an tuaddaa qabla khuruuji الnaasi ila salaati intayna dadku salaada u bixin in la bixiyuu nabigu faray hata qabla salaad inay fiican tahay halkaa waan ka ogaanay ma ijaab baa amarku waanu iman doonaa waxaa kaloon ka ogaanay nabigu alayh salaatu salaam wuxuu yihi xadiidkana ku yihi sakada waxaa loo farad yeelay tuhratan lisaaimi min allahwi warafath wa tucmatan lilmasaakiini saaimkii bay laqwigii ka dahiraysaa tahiirkaa kamaalkiisu wuxuu imanayaa bacda iktimaali siyaam si ay soomkii oo dhan ugu noqoto qaybayna uga hordhicin dhicin waxaa saddexaadan haynaa yidhaahdeen nabigu xadiid kale inuu yihi masaakiinta unuuhum fii haada alyawmi cani awaafi maanta inay tuugsadaan ka deeqa ciidda farxadda dadka hala wadaagaan waxaa la yidhi xadiidku waa daciif waxay dhaheen masaladu waa fii fadaa'il acmaaliyo annagu wal afdalu baan daciifna loo daliishan karaa intaa isu geeyo wal yowma alciidi qabla salaati amarkan maxaad waajib uga dhigi weydeen saw aha masalada dambaan kaga jawaabaynaa wax iyagu arkaan walaa yajuuzu ma banaana taakhiiru in laga dibdigo can yawmi اlfiri maalinka afurka maalinta yawm lciida inaad ka dibdigto ma banaana salaada inaad ka dibdigtasa way banaan tahay fi ka horumarintaa fadli badan kadibdiguna waa banaan yahay waxaa la yidhi xadiidkaa nabiguna wuxuu amray an tuaddaa qabla khuruuji الnaasi ilى salaati amarkuna asalka wujuub buu faa'iideeyaa waa kow marka labaad nabigu xadiidkan mar kale wuxuu yihi man addaaha qabla الsalaati fahiya zakaat maqbula waman addaaha bacda الsalaati fahiya sadaqaة min asadaqaati sadaqa sadaqooyinka caadigaa kamida wey zake maqbuula waxay noqotaa qabla salaa inaad bixiso halkaa markay ka jawaabayeen fuqahadeenu waxoogay way ku rafteen masaladaa way ku rafatay amarkan amru nadbi weeyay dhaheen sadaqa mina sadaqaadna nuqsaanu hawaabi baa laga hadlayaa hawaab waa jiraa laakiin waa naaqusay weli dembi maada geli weeye ismi iyo hawaab isma galaane saxa wa casaa noqon lahayd oo ajir aan bay noqon lahayd halka waxaaan ka garanay deen sadaqa min asadaqaati baa qariino ah in amarku uu lilistixbaab yahay laakiin waxoogay aniga waxay la tahay ijaabaadkooda mas'aladaas dacfi baa ku jire waa cibaadadaadii ee qabla salaa inaad bixiso culimada badan ee qabtay wujuub inay tahay baa sawaabka igala dhow fain akhara canhu hadduu ka dibdhigo waa bilaa cudrin qofku u dibdhige asiba waa dambaabi sababta ah waa waajib qofkii ka taga uu awoodo cudurdaar aanna uga tagaayo qaacidatu tarki lwaajibi bilaa cudrin ismi iyo dembi wey walazimahu lqadaaw inuu qadeeyana waajib bay ku noqon mar haddii waajibkii istaqara cala dimmati laba midun buu ku dhacaa in ciddii kugu lahayd kaa cadido iyo in aada gudato waxyi kaa cafiyey ma jiro adna maadan bixinin baqiya daynan calaa dimatika waa masaladaas koobaad waxay yidhaahdeen asalka xuquuqda ida staqarat cala dimami in la guto weeye waxana waa xaqu masaakiin masaakiintai xaqay kugu yeesheen inaad gudato unbuu ku dhici karaa waxaa lababay daliishadeen cumuumka xadiidka fadaynu llahi axaqu bilqadaai daynta ilaahay baa mudan in la gudo oo la bixiyo tanna waa dayn xaqan xagga min allahi kaaga waajibtay liaqi masaakiin waxaa kaloo u daliishadeen haddii xawlka waktigeedii la gaaro oo aad kala daahdo istaqarat daynan lilfuqaraai calaa dimatika dushaaday ahaanaysaa fakadalika zakaatu liannahumaa min baabin waaxidin intaasay daliishadeen iyaduna kadib wuxuu yihi baabu qasmi sadaqaat baabkan wuxuu ku saabsan yahay xoolihii zakada see loo qaybinayaa markuu zakaatulmaal buu ka hadli doonaa aakhirka markuu soo gebagabaynayo buu wuxuu ku dhihi doonaa zakaatulfitrigiina taa un bay la mid tahay waxba kagama duwana awaakirta intaan la gaarin waxay ka hor buu ku keeni doonaa sadaqada see loo qaybinayaa mataa xaala alxawl xilligii uu soo wareega sanadkii zakada oo waqadara uu awoodo cala alikraaji inuu bixiyana uu awoodo bian wajada alasnaafa dadkii uu zakada siin lahaa wuu hayaa wa maaluhu xaadirun xoolihiisiina way joogaan xaruma calayhi ta'khiiru inuu dib dhigaa xaaraanka ah wuxuu leeyahay hadduu xoolihii nisaabka gaaday sanad usoo wareego zakadii way waajibtaa inaad bixiso bishardayn waa inaad ciddaas siin lahayd aada hayso marka koobaad marka labaad waa xoolahaagii inaad hayso oy kula joogaan waxaad dhici karta xilliga aada bixin jirtay in la gaadho adigoo safara oon reerkii iyo xoolihiiba la joogin haddaba goobta aad joogta sanad waa kuu soo wareegin laakiin maalkaaga xaadir maaha waxaa laga yaabaa adigu inaad joogta laakiin xoolihii baqan yihiin ninkii xoola dhaqatada ahaa inayba roob raaceen baa laga yaabaa xoolihii de maanta zakadii la joogaa xoolihiina kulama joogaan intaad u bixin ma bixin kartid macanaa waa qof bixintii mutacadil ay ku noqotay waxaa lamida ninka xisaab xidhkii ka gaari waayey ninka kas u daahiyey ma aha xoolihii xisaabtoodii buu ku jiraa uu ka gaadhsiin waayey maalintii uu bixin jiray lafteedii inuu xidho waa la siinayaa intuu ka xidhaye qadarka wujuubka uu ka ogaanayo in misaal lagugu leeyahay uu ogaanayo iyo wixii lamida saa darteed haddii aadan haynin dadkii qaadan lahaabana siyaabasiisaa u kaa guddooma waan u niyoon ku baxaan maya zakadu waxay kaaga baxdaa in kaa guddoomaan dadkii mustaxiqiinta ahaa ama ciddii naa- iyo wakiilka ka ahayd oo milkigaagii qabdi ay kaga wareegto waa ilaa intay milkigaaga ku jirta meel baan hebel u dhigay iyo qof aan aqaanaan u niyoodoon meel waaa istoorka iyo bakaarka u geliyey zakaku iyo maal kuma baxaan saa darteed bian wajada asnaafa buhayaa waqadara cala اkraaji wamaaluhu xaadiru bi xaruma calayhi takiir taxriimka wuxuu ka dhashay waa xaq iyo xaaje mustaxiqiintii lahaa ay joogaan adna aada bixin karto xaqa way yeesheen adna waad awoodaan iyagiina waa u baahan yihiin inaad kadib dhigtaaye min jinsi mumaaalati wey nabiguna wuxuu yihi matru aniyi iyo layulwaajidi riwaayada qaarkood inuu warwareejiye qof xaqii lagu lahaa heli karaay dulmun yuxilu cirdahu wa cuquubata dulmi wey xaqan dad baale adna waad awoodaa iyagiina waa u baahan yihiinoo waa joogaan bixintiisu waa waajib inaad dib dhigtana waa xaraam ilaa an yantadira inuu la sugayo faqiiran qof baahan axaqa ka mudan midalbawjuudiina kuwa ag taagtaagan miskiin soo socda oo ka mudan kuwan inaad la sugaysa maahane waad yar dibdhigi kartaa intuuga imanayo muxuu noqon karaa miskiinka banaanka taagaanka ka mudan ka qariibin waa xigto dadkan mutay buu kamid yahay laakiin qalabtinimuu midalyahay wa darin waa deris deriskuna xaq dheeraadoo mudan yahay dadka kale kaga duwan yahay wa aslaxa iyagoo walaa masaakiina buu qofka ka saalixsan yahe oo ka toosan yahay diin ahaan nabiguna alay sala slam waa ka yidhi qofkii awooduu la hadlahaye laa yakul maalu laa wuxuu yihi laa tujaalis wuxuu yihi hala fariisanin qof wanaagsan maahan qof kale walaa yakul acaamaka ilaa taqiyu qof ilaahay ka baqaya mooyaan qof kale cuntadaada hasiina qofkan qofkii ka ilaahay ka cabsi badan oo ka khayriya saalixsan haddaad heli karto kaasaa ka mudan mudnaanshahi iyo baahidana isku mid yihiin wa axwaja nin ka baahi badan kan waxooy isku celceliyu haystaaye mid baa soo socda aan waxbaba haysanin oo kasii miskiinsan kaa kasii miskiinsan baa ka mudan ninka waa nin xoog badan oo miskiina ama waxoogay heli karaa laakiin mid curyaana soo socda salkaa soo gurguuranaya ama ad ka warqabtaa inuu kuu imanayo kaa curyaankan shaqaysana karin baa ninka nixiisa laxaad qabay ordaya ka mudan wa kullu maalin xoolo kasta oo wajabat zakaatuhu zakadiisa ay waajibto masalada hore qaacidada fuqahada ay ictimaadayaan waxaa weeye dad guud baa zakadan xaqa wada mutay waxna way wadaagaan waxna way iska way waxway wadaagaanoo waa miskiin iyo faqiirnimadii waxna way is-eryihiin oo xaq iyo biri iyo ixsaan dheeraaday ku mutaan zakada la bixinayana waa min baabi alixsaani wa muwaasaati alfaqiiri wey xiriirinta waa la kala mudan yahay oo sharcigu labadii waalidba ixsaanka yaa mudan ummaka uma ummaka sawma dhih in kala mudan yahay waad garan sadaqada qariibka la siiya saw dhihin sadaqatun wasilatun waa sadaqa iyo qaraabo xiriirin laba wey ninka kalena waa sadaqa keliya way kala fadli badan tahay jaarki iyo darisku saw siinin muwaasaadka iyo xiriirinta xaq dheeraadaynu leeyahay xataa maa zaala yuusiini xataa danantu anahu sayuwaritu soo lama gaarsin dhaxashiyo marka dadkani mudnaan dheeraadaa la siiyey axwajkana ah, isna mudnaan dheeraada waa la siiyeyo sababta loo siinayana waa xaaja dadkan waxaajatuhu ablahu min xaajati gayrihi mudnaan bay siin ta mudnaan bay siino ajirka waa loo kala badiyey soo lama dhihin miskiinan daamat rabatin miskiin dhulka yaalla jannada lagu gelayo miskiinaa dhulka weli laguma gelayo laysa miskiinu biawaafi aladii tarudhu tamratu watamrataani solama dhihin walaa luqmatu walaa luqmataani miskiin waxaa jira laga miskiinsan yahay inama almiskiinu qofkaan dadka weydiisanaynin aan lana dareemaynin wey kaasaa ka mudan kan wareegaya walaa zakadii kusoo rid leh miskiin xishoonayoon waxba la hadlaynin baa kasii mudan iyagoo miskiin wada ii weego dadkii oo wasfigii wadale baan rabaa inaan idin tuso fuqahadeena inay ku saleeyeen wasfigii mudnaanta iyagoo wadale bay sifa dheeraada kusii kala mudan karaan kii sii mudnaa in loo yerdibdigoo loo yersugo way banaanta wa kullu maalin xoolo kasta oo wajabat zakaatuhu zakadiisi ay waajibtay bixawlin wa nisaabin xawl baa ka soo wareegay nisaabna wuu gaaray ku waajibaysay wajahada waxaa banaan taqdiimu zakaati in la hormariyo cala alxawli sanadkii bacda milki nisaabi nisaabkii markii la milkiye kadib lixawlin waaxidin hal sano hal sana oo akaatulfir sakaadii waa la hormarin karaa marba haddii nisaabkii aada milkiday nisaab iyo xawlna ay ku waajibaysay labadii sabab midkood la helay sikadii waad hormarin kartaa laakiin hal sanaad hormarin kartaa lanna sanadka hore bilowgiisii inaad nisaabkii sababkii hore leedahay weli lama gaarin walidaalika sanad baa lagu koobay taxdiidka lixawli waaxidin daciif wey waayo naskii nabigu laba sana uu hormarsaday zakada buu ka hor imanayaa kadib masaa'il ishkaal badan bay halka keeneen oo keenaya inaanan zakaba hormarinin zakaba inaanan hormarinin keenaya masaailka waxaa laga hadlayaa nin zakaatulximaalkiisii hormariyey kadibna zakadii xilligeedii markii la gaadhay xoolihiisi intay hoos u dhaceen aan zaka lagu yeelanin ama qofkii uu siiyey miskiinnimo u siiyey intaa waktigiiba la gaarin xoolo uu yeeshay oo ayna ku bixin qofkaasiise kuma baxdo qofkaas horay u siisay hadda hadday joogo kuma baxdeen iyo masalo kaloo ah haddii xoolihii anugu aan zake sii bixiyey xoolihii ay hoos u dhacaan intaan bixiyey haddii lagu darana nisaab way gaari haddii laga reebana nisaab ma gaaraan xoolaha zake ma lagu leeyahay ma tirsanayaa xoolihian bixiyayo wili xoola aan leeyahay xerada iigu jiray ii xisaaban yihiin miya masaa'ilkaas oo ka dhalanaya bay qasab noqoteen laga hadlay ijtihaadan dhegayso marka waidaa xaala alxawl sanadkii hadduu soo wareego walqaabidu qofkii zakada kaa guddoomiyee kaa qaatee siisayna bisifati listixqaaqi mudnaanshihii wili sidii uu yahay miskiinni baad u siisay waa miskiin faqiirni u siisay waa faqiir weli waa faqiir xilligii markii la gaadhay wadaaficu qofkii bixiyeyna bisifati wujuubi weli way ku waajibtaayoo xoolihiisu nisaab waa dhan yihiin walmaalu bixaalihi xooluhuna waa sidoodii adiguna sifatu wujuub baa tawli waad nooshahay wey mukalaf baad weli tahay walmaalu bixaalihi xooluhuna waa sidoodii oo nisaab waa dhan yihiin waqaca almucajalu kii la dedejiyey wuxuu dhacay cani zakaati zaka nin u dhacay saddex haddii la helo xoolihii waa zako mid kamida haddii la waayena zaka maaha marka koowaad adigii wii mukalaf inaad tahay wey haddaad dhimato xawlkii oo kasoo wareegin masaladaa zaka maaha hadday xoolihii nisaab ka yaraadaan zaka maaha hadduu qofkii sifatulistiqaaqi ka baxay oo ama wuuba dhintay qofkii xoolahadiisa waa dhintay ama waaba haniyoobay oo hani buu noqday oo faqiir buu shalay ahaa zaka maaha xoolahaas saa darteed qofkaa zakada uhormarisay hadduu dhinto zaka maaha hadduu xoolo yeeshana zaka maaha adigii aturjuwa laga baxay zaka maaha isaab bay xoolihii nisaab ka yaraadaan zaka maaha laakiin nisaabka hadday leeyihiin adna sidaadii aada u nooshahay xoolihiina sidoodii nisaab u dhan yihiin waqaca almucajalu can izakaati saddexdaas kan hore waalqaabidu bisifati listixqaaqi min alxaajati waalxayaati waddaaficu bisifati lwujuubi min alxayaati wlmaalu bxaalihi min anisaabi wey waqaca almucajalu can zakaati wain maata alfaqiiru kii koobaad qaabilkii hadduu ka baxo istixqaaqi maxay noqon siduu kaga bixi kara waat wain maata alfaqiiru hadduu dhinto waa qabla alxawli ku dhintay ko aw istagnaa wuxuu ku deeqtoobay oo ku taajiray bigayri zakaati waxaan zaka ahayn buu ku taajiray haddii sake intii loo ururiyo loo ururiye ku taajiray sakadaadu qinihii bay qayb ka tahay laakiin xoogaa kalu helay meel kalaa boobo maxaa wey bur ga go-ay bakaar baa u dilaacday ninkii meel kalaa xoola inay ka siiyeen risiqiisa waa waasice ama xilligii zakadoon la gaarin buu dhintay mayd zake ma la siin karaa maya nin haniya zake ma la siin karaa maya ninkii xilligii zakada la gaaray ahal buumaha zake in la siiyo waa saxaabad aw maata daaficu ama ninkii sakada bixiyey baa dhintay oo isagaa sifatu wujuub ka baxay aw naqasa maaluhu ama xoolihiisii baa ka yaraaday can inisaabi nisaab bay ka yaraadeen biaksara wax ka badan min almucajali inta lu dadejiyey intaad siisay xataa haddii lagu soo daro xoolihii nisaa ma dhanna walow bibaycin haba hoos ugu dhacaan inaan wixii i iibisay oo lacagtii la cunay lam yaqaci ilmucajalu kii la hormariye la dadejiyey ma dhacayo cani zakaati zaka ma dhacayo xoolihii la hormariyey zaka maaha intaa waadixaan malaynaya maxaa lagu samayn haddaad sadaqo iska niyootayna oo nooshahayna hada khayr yaa jira allaha kaa siiyo wax kala ma furan yahay xoolahay musaxda iyo dayalkaan ay ku baxaan ma rabe khiyaar kala ma ii furan yahay wayastariduhu wuu soo ceshanayaa in bayana hadduu caddeeyey annahu mucajalun zaka u dadejinaya markaad qofka siinaysa haddii aad u sheegtay zakadiioo horumaris aweeye ah wariaa xoolihii way isdhimeen ama adigu taajir baad noqotay xoolaha isoo celi baadihi markuu soo celiyo haddii adiga weli sifadaada iyo maalka sake kugu waajibto oo isagu ama uu deeqtooma iyo wax lamida ah, qof kaloo mustaxiqaad sake usii way isaga mustaxiq mehe mushkiladda complicatka ay tahay ma aragtaa isdaba qabsi iyo fadnaa isdeed xoola siisay ood ka daba tegayso in bayana anahu mucajalu hadduu caddeeyey inay zakada hormarinaya tahay ama qofkan qaadanayaba u ogaa wey ayib see loo soo ceshanayaa fain kaana baaqiyan hadduu wixii weli jiro xoolahaa siisay way joogaan lamarkaasoo xoola nool baa laysa siiyaay raddan wuu soo celinayaa biziyaadatihi wixii dheeraane almustasilati la xidhiira ka samini waa cayilkii xoola nool bay ahaayeen iyadii waa lagu soo celin wixii ziyaade ee iyada aan ka hari karine ilmo calool ku jiri iyo hirib cayilay cayishaw baruurih iyo dakamaha dhe waa la soo raacin lalmunfasilati kalwaladi wixii gaar uga taaganee ziyaadaha sidii ilmahay dhashay weeye lagu soo celin maayo haddii neefkaa siitay ilma iyo ilmo u dhalo ilmaha u dhalay waa lagala hari isaga unbaad bixiso lagu soo celin waayo bilkigiisu ku ziyaaday hadduu ka hai wii ka hari kara wy waxaan ka hari karin baa lagu soo raacay neefkii ha walaa soo cel nafki isoo bixi baa dhihi wain talifa hadduu dhintay wixii waa la cunay waa lagu kala tegey lacagtii cagtaa la beliyey raashidaad bixisay waa la cunay waxaad bixisay waa la cunay akada badalahu qiimihiisuu qaado o idalohu dhiifiskiisa isku dhegan yahay ninkii qaatay faraqaadasaysaa soo maarag uma yukriju aaniyan kadib wuxuu bixin marka labaad in kaana bisifati wujuubi weli waajib hadday ku tahay qof kalu siin soo ceshigaasi waa waa la bixinaya mar labaad waa goorma haddii welina mu aad xayi tahay xoolaha wuna nisaab dhan yihiin laakiin qofkaas siisay baa istixqaaqii ka baxay maanta saxe kuma baxda isagi xoolihii waad soo ceshan ama laftoodii ama bedelkoodii cid kaloo mustaxiqa baad siin marka sakadu kaaga baxdo kaasakaagagama sidii haweentii la yidhi rajcaa furan ka zawjatika nafaqan iyo sakankiisoma kadalika maalka soo ceshan karto baaqan calaa milki ka weyn xataa law cajala shaatan neef arigu horay uu bixiyey can miatin wa cishriina boqol iyo labaatan neef oo ari ah baa neef horay uga soo bixisay uma ulida lahu sakratun ilmo yar baa u dhashay boqol iyo kol iyo labaatan bay noqdeen boqol iyo kol iyo labaatanna laba neef baa ku waajibo midka rondiladii weeye aynu soo sheegnay lazimahu shaatun ukhraa neef labaad baa waajib ku ah hadda waa boqol iyo labaatane tii aad bixisay ku dar boqol labaatan iyo ko misaa kugu waajibtay laba neef imisaad bixisay mid mid labaadna bixi waayo waayo tii aad bixisay weli way tirsan tahay ama ha noolaata ama ha dhimato waayo bedelkeedii baad qaadan iyadii waxaad rabtaa xawlkii markuu wareegay zakayn lagu xisaabo aan laguna tirinin baad rabtaa miya ma ma soo xoolahaaga intaad xisaabta iyada inaad ka bixisa ma ahayn waxaad leedahay markaad zakada bixinayso neeftaad bixin doonta xisaabta ma ku jira mise kuma jiro ku jira soo markaad bixisana zakaa lagu xisaabi adiga taa inaan laguna tirinin zakana kuu noqoto isku heli mayso waa inaad tirsataa waa tirsan si ay zaka kugu noqoto waxaad bixisay wayajuuzu waxaa banaan an yufariqa inuu qaybiyo zakaatahu zakadiisii binafsihi isagu qofku inuu qaybiyo way banaan tahay aw biwakiilihi cidinuu u wakiishana way banaanta labada waa laogolyahay zakada qofku inuu isagu bixiyo oo dadkii mustaxiqiintahaa gaarsiiyo ama qofku u dirsado u dhiibto labada waa laogolyahay wayajuuzu waxaa banaan an yadfacaha ila alimaami imaamka iyo madaxda maamulku hadday bixin ay gaarsiinayaan inuu u dhiibana way banaan tahay wahuwa afdalu saasaa fadli badan imaamka inaad u dhiibtaa fadli badan sababtoo ah ninka mas-uulkaihi baahidu say u kala daran tahay uu kaaga ogaal badan yahay meesha mudan dadkii say u kala mudan yihiinna isagaa kaaga xog ogaansan xilka iyo mas-uuliyadduna saaran tahay saas darteed isaga inaad isaga dhiibtaa ka fiican waase in kaana cadlawe nin sidii aha u gudanaya hadduu yahay ilaa an yakuuna jaa'iran mid jaairoo dembiilaha inuu yahayo aan wixii lagu aamini karin maahane fatafriiquhu binafsihi afdal adugu inaad dadkii gaadsiisaa fiican waase haddii uu kaa yeelayo hadduunan kaa yeelaynin isaga isaga dhig hadduu jaair yahay niman zakada ururiyana soo diro kulana xisaabtamayo hadhow haddaad diidana dhegta saraadkeeda kugu dhufanayo isaga isaga dhiba aakhare isaga ilaahay ba u taallaa meeshuu geeyay adna waajibka ukaa dhacaya wayunda waxaa sunnaa ah, lilfaqiiri faqiirka iyo wasaacii midkaa sakada uruurinaya an yadcuu inay u duceeyaan lilmucطii qofka sakada bixiyey ninka faqiirka ee sakada qaatay iyo ninka loo diray ee soo uruurinaya sakada ka soo qaadaya inay qofka xoolaha bixiyay u duceeyaan waa sunnaa fa wuxuu dhihi tusaale ahaan aajaraka allaahu allaha kaa abaalmariyo fii ma acطayta waxaad bixisay wa baaraka laka allaha kuu barakeeyo fii ma abqayta waxaad reebatay wa jacalahu laka allaha kaaga dhiga bixinta waxaad bixisayna tahuuran dembi dhaaf allaha kaaga dhiga dembiga iyo dunuubta lagaaga dhaqo in loo duceeyo waa qur-aanka qur-aanka ay aroortay in loo duceeyo خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم udعe إنa صلاaتka سkن لaهم duعadaadu نaxariis iyo degenaansho iyo qabow bay u tahay qalbi qabow nabiguna asa markii زakada loo keeno waa kii dhihi jiray اللaهuma صل عalى آli أbi أwفa ilaah u نaxariisa ree abi أwفa u نaxariiso ninkii مaqaamkii gelayana isna inuu u duceeye zakada ka qaadaya nabigu zakada markii loo keeno u jiray ninka loo keeno ama kii faqiirka ee qaatay ha noqdo ama kii uruuriya ha noqdo ha u duceeyaan waxaa kaloo tilmaamaya ninka faqiirkaa zaka haddii la siiyo waa khayr iyo ixsaan nabiguna wuxuu yihi man sanaca ilaykum macruufa fakaafiuuhu ninkii wanaag idiin sameeye u abaalguda fain lam tajiduu maa tukaafiuuna haddaydan helin waxaad ugu abaanguddaan oo xooliya maale fadcuu lahu u inuu u marka laga rabaa isagana maalkiisa ilaahay u barakeeyo uguna dembi dhaafoo sadaqadaa ka aqbalo inuu duceeyaa laga doonayaa wa min sharti ijzaay zakadu inay kaa guddo oo waajibkay rabbi kaa dhaca waxaa shardiga anniyatu inaad niyooto waayo cibaado weeye zakadu cibaadaadkuna biniyati bay ku asaxaan niyo la-aan ma asaxaan cumuumkii xadiidkii wa inamaa likulli imri'in maa nawaa qof walba wuxuu niyoodu unbaa u tirsan oo camalka sidiisaba camal kastoo cibaado oo saalixa niyuku lagu aqbalaa oo hawaabkii iyo ajirkiina ku yeeshaa fayawii wuxuu niyoonayaa qofku cinda dafci markuu siinayo ila alfaqiiri faqiirka inaad u sheegto zaka weeye tiraada waajib maaha adu inaad niyooto zake inay tahay wey aw ila alwakiili ama ninka wakiilkaa ah markaad u dhiibayseen masaakiinta u geynaya ama adugu aad dirayseen leedahay xoolahan masaakiinta ugeed zakaday zakadii weeye markaad ninkaad diraysaad miyoon ama markaad ninka siinaysaad miyoon waxaa kaloo banaan haddii aad u wakiilata wakiilka bixintii iyo niyadiiba labada isaga udirsatana way banaantahay fayawi cinda dafci hal mas'alaa idin ka soo baxday marka xoola aada bixisay markaad bixisay kadib zake ma niyoon kartaa maya way ku dhaafeen kuwaas xoola aada bixisay oo milkigaaga ka wareegay oo aada qof guddoonsiisay hadhow hadday kula qumanaato inay zake aad ka dhigto ma noqonayso waa markaad bixinaysa intaan milkigaaga ka wareegin in la niyoodo innaga waxaa badan kaalan baa lagu soo qoranayaa ama dad qaraabuu wax siinayaa dhulkuu meeshii dukaankii iyo xafiiskii tago buu eh, buuggii arko buu mararka qaarkood xasuusanaya waryaa zakaa lagulaha mugta tiira ku dar tiir haddaa bixiseen markuu bixinaya ma niyoonin zakana niyadiisa kuma jirin zaka ma noqoto markaad bixinaysa niyo muxuuna niyoonayaa ana hadii zakaatu maali maalkayga zakadiisa inay tahay faidaa nawal maaliku maaliku hadduu niyoodo lam tajib waajibi mayse niyatulwakiili wakiil inuu niyoodo cinda dafci bixin markii la bixinayo wakiilkuna ha niyoodo waxba qasab maha wain wakalahu qofka hadduu u wakiisho biniyati wa bidafci niyadii iyo bixintiiba adayga wakiil hadduu yidhaahdo jaaza way banaan tahay halkaa mas'ale cusub baad ku haysaan niyaabadiiyo wakaaladu inay xataa niyaadka geli karto mararka qaarkood acmaal daahira unbaa tartiinay tanna ku darsa niye baabu niyaama iyo wakaalo gashay ku darso masaa'ilka laga soo istinoodo markii la yihahda niyaadku wakaalo ma galaan niyaabana ma galaan wayustanaa min dalika masaailka ay ka mid tahay lasoo reebo wayubda waxaa sunaa lilimaami imaamkii an yabcaa inuu diro caamilan nin shaqaalo ah musliman oo muslima xuran oo xor ah cadlan oo caadile faqiihan faqiih yaqaanaa fi zakaati baabka zakada ayra haashimiyi ree bani haashim wa mualibiyi ree bani mualib midaan ahayn imaamka waxaa sunnaha nin dad inuu u dira zakada laba labadaba waa laga faa'idaystay mid waa khitaabka ilaahi zakada dadka la siinaya marka laga sheekeeya waalcaamiliina calayha bali kuwa ka shaqeeya zakada inay jiraan qur-aankaaba sheegay hadliga nabigu alayh salaatu salaam waa ahaa dad zekada soo ururiyuu diri jiray ilaa qisaska ibnulutayme iyo alaa jalasa fii beyti abihi wa ummi dhihi jiray inuu muslim yahayna waxay yidhaahdeen waa wilaayo wilaayadana wilaayatu cala alcibaadaati wey falaa yasixu tawliyatu lkaafiri cala alcibaadaati cibaadaadkii wilaayadooda iyo mas-uuliyadooda gaar in loo dhiibo asixi mayso xuran inuu yahay waayo qofka xoolahan loo dhiibay uruurinteeda waa inuu xaqu taxaruki iyo istiqlaal iyo tasaruf yeelan karo addoonka nin baa lahoo saacaduu jiiray yidhaaduu jiiray isagoo intaasoo xoolihiyo mas-uuliyad loo dhiibay baabaya dhaqaa haddii loo yeeday inuu adeeca waajibkoo ah, meeshaas kaga dhaqaaqay xoolihii marka nin addoonahi isna looma diri karo cadlan waa inuu cadyahay nin si isaga tuug ah nabigu akhru zamaanka wuxuu sheegay xoolaha waxaa loo dhiiban doonaa bui mazamaaliyadiy qasnada tuugada loo dhiiban doonaa ui dadka amninkana waa laga imaanin doonaa akru zamaanka saasaa dhici doona waayo kan u dhiibayaa tuugo inuu xaduu rabaa inuu habeenkii usoo gurgurtuu rabaa meel ka duleeshada nin aaminon la jabsan karin qasnadii haddii loo dhiibo wixii baa jiq isku noqon soo maha wuxuu dhan baa hirig isku noqonaya marka si habeenkii baasha loo jabsado ama xaggaa tuubooyin loola soo gashado waa in meesha tuug loo dhiibto aakhiru zamaanka yukhawanu fiihina alamiinu wayu'tamanu fiihina alkhaa'inudii wey xoola iyo maal wey maalkana dad mustaxiqiina mudan waxaa lagu aamini karaa qof aamina cadaaladu saasaa ka mid a waxaa kaloo kale faqiihan fi zakaati zakada axkaamteedii waa inuu yaqaano waayo wuxuu u baahan yahay zakuu ninka raadinaya wuxuu u baahan yahay nisaabkii ansibadii amaar walba goormay zaka ku waajibtaay marka la xisaabo waa inuu garanaya maalkan zakama ma ku waajibtin iskuma waajibin markay ku waajibta qadarka laga qaadaya waa inuu yaqaanaa ila way kala badnaan way kala duwanaan masaa'il baa imanaya iyo su-aalo baabu zakaa la xiriira markii bini aadam waqaaiciya dhacdooyin axkaam ku dabaqaa tiraahdo wax badan oo ishkaal iyo su-aalaa soo bixi waa nin makrad garan kara waa inuu yahay hadduusan baabu zakaadba axkaamteeda aqoonin oo loo diro waxbuu fasaadin dadna wuu dulmi xuquuqi lasoo qaada ahayd uu ka soo teg dadaan wax lagu lahaynna dushuu ka saari waxaan loo baahnayn buu qasi oo walaaqi walidaalika ninka loo diraya zakada wa axkaamu zakaat waxaana loo istishaadsan karaa nabig ala sl akat ah, faraaid zakaat markuu qorayay dad uu dirayay buu u qoray faraaid zakaat markaasuu siiyey oo yihi qaata marka tii nabigay raacayeen cilmi bay masaladii u baahan tahay lafteeda ayra haashimiyin wa mualibiyin labadaa qolo waa insan waa insan aalubeyt ahayn wey waayo asalka ninka shaqo loo diray ujruu mudanayaa aalubeytka nabigana sadaqada toos in loo siiyana lama ogola inay ka shaqeeyaan oo ujradeeda la siiyana lama ogola oo nabiga wuxuu yihi uma banaana limuxamadin walaa aali muxamadin inamaa hiya awsaaqu naasi dadka wasakdoodii weye inagu aalubeytna waan sheeganaa baashan waa wada qaadanaa dae soomaaliya hala kala daayin soomaali markaad daba gasho qolo walba abtirka say u wadaan aalubeytku bayba dalabsiin weliba benilmualib iskuma aaminaane beni haashim bay dalab wada weliba beni haashim kale iskuma sii aaminaane reer cabdilmualib bay gelinayaan nin caqil geliye nin abuaalib geliye oo caqiil iyo meelaha mara nin cabaas geliye oo xaggaa ka soo rida nin nabigaba ali geliye oo eh, awlaad faatimate geliye ninba meeluba kaga miqiiqaya waxaan hayaa dhowr liisus oo waxnaan jiray abtirka qabaailka soomaalida ay qorteen qolo walba markaad sii akrido meelun bay kaga soo tuurayaan qaar baan la yaabaya abtirkaan akriyey meeshay mariyeen raggay ku abtirsadeen waxaa kamida kuwo aan waxba dhalin jacaylkii aalubeytka aan jeclay wuxuu ina mariyey aabe iyo laba la isugu abtirinayo aan isgeli karin baa aan isdhalin iyo nin lagu abtirsanayo waxba dhalin rag isagoo yar yara dhintay wiilal iyagoo dhow aan qaan gaarin dhintay oo qabaani soomaali ku abtirsanayaan markaasaas mid baan ugu cudur daarayo dadkani afkaxiina ma yaqaanaan ahlubeytka inay galaanna way jecel yihiin nabiga meel uga nasab sheegtaan sal alay slam jacaylkii iyo aqoonlaan markay kuu darsatay meel bay ka rideen marka aan loo baahnayn marka laakiin dadka ansaabtoodu siday sheegtaan baa loo daayaa wax cadow waadix oo inkiraya haduusan jirin dadku ansaabtay sheegtaan u daaya midna aqbala asaasaad sheegateen hala idin daaye axkaamta ka dhalanaysa qaata waaso waxaad tidhahdaan soomaaliya haddaan nahay ahlubeyt baan nahayo dekada mana soo ururina mana qaadano de ahlubeytka looma ogola nabiga ala a laba nimin oo dhalinyaro ah oo ahlubeytka oo guur u baahna waxna aan haysanin bay aabbayaashood yidhaahdeen labada wiil taa nabiga u geyno zakadan la shaqaalaynaya dadka la ururinaya ha ku daro say dadku wax ka helayaan ooga helaan nimanka ha guursadaan waa loo yimid oo labada wiil baan rabnaabay dadka la shaqaalaynaya dekada inaad ku darto wuxuu yihi tan ali maxamedi ma banaane laakiin wax kalaad samayn labadii wiil xoolihii kale fay iyo meelo kale ka yimid ee baqaarkii ahaa ninkii hayay buu u dirayo war ninba intaasii wiil laba ninna waa u yeedayo ware adna gabadhaada ninka wiilkan si adna gabadhaada wiilkan sii wiil mushkiladiisii kale waxaa la laakiin tan waa u diiday inagu laakiin reerkan inaan ka birano ka shaqayno iyadiina qaadano aanu beyd ma ahaano saan ku hel anigu garan maayo maxaa haashimi la garaye reer benilmualib loogu daray cinda aljamhuuri aalubeydka ay zakada xaraamta ka tahay benilmualibna waa ku jiraan waxay la dariishadeen nabigu ala slat slaam markii fay xolo la keenay buu khumuskii nabigu aalkiisa loogu talagalay dil qurbaa la yihi uu beni haashim iyo benimualib u siiyey laba kale oo la sinnayd oo bani cabdidaar iyo bani cabdishamsin uu ka qadiyo laba nin oo labadii reer ka socotaa yimid waxaa la yidhi reer bani haashim maba inkirayno waad ka dhalatay reer beni mualibna waad siisay annana waadna qadisay waanan kuu simannahay see ku dhacday sahmigii dawilqurbaa uu fiyogo reer bani haashim buu kala mid dhigay bani haashim iyo beni lmualib waa walaalo bani cabdishams iyo bani cabdidaarna waa walaalaho labadaana waa la qadiyey nabigu waa ka jawaabo wuxuu yihi inahum lam yufaariquuna fii jaahiliyati walaa islaam ree beni mualib weligood ree beni haashim islaam iyo gaalnimo weligood meella kagamayna harin oo gaalkoodu xataa weligii nin beni haashima garabkiisa kama bixin waagii shicbu abi aalib godoominta muslimiinta lagu sameeyey beni haashim iyo beni mualib muslim iyo gaal way israaceen cunaqabataynti wada galeen labadiinana waa nag marka weligaanaan xulafa ahaan jirnay wey oo iska kiin xigsan jirnay oo weligood bay garab iyo hiil noo ahaayeen saa darteed way naga kiin hiil iyo garab bay naga kiin saa darteed wil qurbaagu nabigu saan weli wax ka siiyey kuwana waa diiday soo aha haashimiyiin wa mualibiyiin shaaficiyadu intaa kagama harin kafaa'aadka markay ka hadlayaan qolyahan waa ka kafaa'aroon yihin bay dadka kale doorkeeda lagu tegi doonaa insha allahu tacaala wayajibuhu waxaa waajiba sarfu zakaati zakadii in la siiyo markaasa ku dareena caawa zakadii bixinteedii asnaafteedii insha allahu taala baabkii zaka laaban bacashirkan habeenna ma noqon doona subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatubu ilayk